بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa fi اlhaniimati wamaa yatbacuhaa haniimada iyo wixii raaci doona wuxuu idhi alhaniimatu haniimadii maalun xoolo weeye xoolahaasoo xasala ka yimi min kufaarin gaalo xaggood biqitaalin bisababi qitaalin dagaal sababtiina kaga yimi waiijaafin ay waiijaafi khaylin yani fardo kicintood iyo gulfintoodna ku yimid hore waxaa inoo soo dhaaftay oo cashirka hore kaga hadalnay alfay halkanna haniimadii ayaan kaga hadlaynaa marka fayga waxaan ku soo sheegnay wixii gaala xoolaha gaalada ka yimaada bilaa qitaal iyadoon wax dagaal ah uusan dhicin walaa iijaafi khaylin walaa rikaab haniimaduna waa cagsigeedo waa xoolaha gaalada ka yimi biqitaalna ku yimi dagaal iyo guluf fardo marka wa iijaafu mualifku yidhi laakiin wowdaas bimacnaa aw weeyaano aw iijaafi khaylin ama guluf fardo ama waxa weeye gaadiidkii lagu dagaalamay marka dagaal buu ku yimaadaa haniimaduna waa dagaal waxay ku yimaadaa fayguna waxay bilaa dagaal ku yimaado wey waayahay xataa bacda inxisaamihi markay jabaan wixii laga helo laga qaato ayaa noqonaya haniimo xataa haddii aynan la dagaalamin oo ciidankii lagu kiciyo marka iijaafi khayl taasay faa'idaynaysaa waxa weeye haddii dagaal uusan dhicin laakiin ciidankii markii uu duulo gaaladii ay iska jabaan ay ka cararaan xoolo xoolaha laga soo qaadaya waxay noqonayaan haniimo Ah. sidoo kale gaaladu haddii ay nala heshiiyaan oo meeshii dagaalku dhici lahaa dagaalkii oo taagan ay dhahaan xabadda naga joojiya oo sulux qaata xoola naga qaata kaasina waa haniimo waxaa kaloo haniimada soo gelaya dhaheen culammadu xoolaha gaalada xarbiyiinta laga qaato oo daarulxarb lagaga qaato xatooyan lagaga qaato sariqatan aw ikhtilaasan ama laga dafo aw luqadatan ama baadi ah ama waxay noo soo hadiyeeyaan waxaasoo idin waxay soo gelayaan haniimadii walidaalika yani tacriifka mualifku uu sheegay ee uu biqitaali ku qayday waxaa ka baxaya waxyaabahan ayagoo haniimadii haddana soo gelaya mar kasta wax dagaalu ku yimaada ma ahee mar qaarkood waxaa soo gelaya wixii kufaarta xarbiyiinta ah daartooda laga qaato ijaabka inta badan fardaha loo isticmaala laakiin wixii aan dagaalkii aan farda ahayn xataa dadka afantarigahe lugta ku socda mushaada ah ama doomaha ku dagaalamaya laftooda way soo gelayaan wixii ay helaan ay dagaalkaa ku helaan ama duulaankaas oo xoolo ah wuxuu idhi alhaniimatu haniimadii maalun xoolo weeye maal keliya khaas kuma ah wixii maal la haleeshiiyena waa uun la mid sida khamrigii muxtaramada ahayd xasala nooga xasilay ama nooga yimid lanaa annaga min kufaarin gaalo xarbiyiina looga jeedaa biqitaalin dagaal annagu aan la dagaalanna ku yimid wa iijaafi khayrin aw iijaafi khayrin ama fardo gulfintood iyo kicintood fa yuqadamu haddaba waxaa la hormarinayaa minhu maalkaas haniimada ah waxaa laga hormarinayaa assalabu wixii laga furtay qofkii la dilay lilqaatili salabkaasoo lilqaatili kii wax dilay ee gaalka dilay u sugnaaday wa huwa salabkaasina iyaabulqatiili kii la dilay maryihii xidhnaa weeye wاlkhufu iyo khufkii uu xidhnaa weeye kabihii wاraanu iyo khufkii waxaw cidhibta aan lahayn ee waxaw kubka lagu xidhanayo waaalaat اlxarbi iyo qalabkii dagaalka wadalika miaalka dircin sida diracbireedkii weeye wasilaaxin hubkii weeye wa markuubin gaadiidkii ku dagaalamaya weeye wa sarjin koorihii weeye wa lijaamin xakamihii weeye wakada waxaa la ah siwaarun jijimihii ama shuuligii wa mindaqatun iyo kashadii wa khaatamun iyo fargalkii wa nafaqatun iyo waxaa weeye kharashkii nafaqadaasoo macahu watay wixii lacag iyo sahayo watay wa janiibatun iyo midii la garabgeliyey gaadiidkii uu saaraa faraskii la garabgeliyey wixii la midka ah jariibadaasoo tuqaadu la hagayo macahu maciisa fi adhari muctamad haddaan qabanno laa xaqiibatun shandadii maya ma soo gelayso xaqiibadaasoo mashduudatun lagu xidhay cala alfarasi faraskii cala almadhabi muctamad haddaan qabanno waayahay mualifka halkan wuxuu ku gudagalay qaabkii loo qaybinayey haniimadii wuxuu idhi haniimada marka u horaysa waxaa lagaga bilaabayaa salab اlmaqtuul ama salab اlqatiil kii la dilay wixii laga furtay ayaa lagaga bilaabaya oo waxaa la siinayaa qaatilkii ee ninkaa dilay ayaa iska leh waaya gaalkaa jihaadka lagu dilay wixii wax alla wixii laga furtaa ee uu xidhnaa ama uu wateeyo qalabka ku dagaalamayay gaadiid ku dagaalamayay ahaa ayaa waxaa la siinayaa ninkii waxaa weeye dilay ama qofkaa dilay xor ha ahaado ama yuusan ahaanin lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado qof qaangaada ha ahaado ama qof aan qaangaada ha ahaado imaamka ha u ama iyan shardin maxaa yeelay waxaa caam ah xadiidkii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ku sugan man qatala qatiilan falahu salahu qofkii mid gaala dilaa wixii laga furta asaga iska leh la wariyey oo abu daawuud wariyey in abaa alxa saxaabigii jaliilka radi allahu tacaala canhu maalintii khaybara uu dilay labaatan gaalo ah uu qaatay dhammaantood haddaba salabkaa waa wixii gaalka laga furtay mualifka asagoo kuu faahfaahinaya wixii salabka soo geliyey waxaan soo gelinba wuxuu ku yidhi salabka haddii aan kuu tilmaamo waxaa weeye ninkaa la dilay ee waxaweye gaalka ah xarbiga ah mariyihii uu xidhnaa wey iyo kabihii ama khufkii uu qabay raankii raanku waxaa weeye waa khuf bilaa cidhibaho waxaa lagu duubaa ama lagu xidhaa ama la geliyaaba kubka kubkaa la geliyaa markaa xagga hoose ma leh marka waxaa lagu talagalay qofkii inuu ka ilaaliyo wixii jubiga ka soo gaari lahayd kubka ama dhudhubka raankaasna wuu qaabanayaa sidoo kale aalaat alxarb aaladii dagaalka wax alla wixii qalabee lagu dagaalamaya noocu doonaba ha ahaado seeftii iyo warankii iyo wixii la halmaal asaga kuu tusaalay aalaat alxarb wuxuu hi ka dircin sida diracbareedka waxaa weeye qofku uu iskaga difaacayay hubka iyo silaaxi uu watay noocu doonaba ha ahaada silaaxaas gaadiidkii uu saaraa noocu doonaba ha ahaada gaadiidkaas sarja koorihii waagi hor fardaa lagu dagaalami jiray marka koorihii faraska lagu fuulayey xakamihii ama xadhiggii lagu hagayey daabada sidoo kale hadduu shuuliyo iyo wax qabo maxaan ku dhahay jijimihi wax la mid ah uu gacanta ku qabo mindiqa mindaqa waxaa weeye waa kashadii waa suunkaa dhexda lagu xidhanaya ee ballaadhan ee waxaa weeye lagu xidho wax alla wixii rasaasa sidoo kale fargalkii iyo eh, wax alla wixii lacagah ee kharasha ama sahayga watay intaasoo dhan way soo gelayaan waxaa kaloo soo gelaya daabadaa uu wato uu saaran neefka garab gashan ee la socda janiiba baa la yidhahda janiiba garabgal waa garab gelaysay daabaduu saaraa oo maxaa loo garabgelinayaa waxaa loo garabgelinaya haddii lacalla daabadan uu saaran yahay ku dagaalamayo uu xiiqo ama la dilo ama uu dhaawacmo almuhim uu hawl gabo inuu daabadan kale isticmaalo markuu u baahdo waa ixtiyaa waa aras u isticmaalaya yani ixtiyaa ahaan suukeeda ugu hado marka janiibadaas la garab geliyey ama ha ka horayso ama ha ka dambayso ama dhinaciisa ha ahaato marba hadday la socoto oo la garab geliyo asagu hadhow ku dagaalamayo waxaa weeye taa uu saaranya malamita intaaba waxay soo gelayaan aniimadii salabkii laga saarayay ee qofkan waxa weye qaatilka ah la siinayay waxaan soo gelaynay salabkii shandadii lagu xidhay faraska waa shandad waxa weye lagu guray alaab dabeetana faraska dhinac lagaga xidho xagga bogga oo kale ama kelida oo kale lagaga xidho wey taasi ma soo gelayso waayahay maxaa yeelay lacagta ku jirtana ma soo gelayso maxaa yeel libaaskiisa ka mid ma aha wuxuu isku qurxinayna ma soo gelayso faraskiisi wixii lagu qurxinaya ma aha marka iyadu way ka baxsantahay hanimada lagu daraya iyada wuxuu idhi fa yuqadamu waa laga hormarinayaa fa yuqadamu waxaa lagu hormarinayaa minhu min alaniimati animadii minhu min maali alhaniimati xoolihii haniimada xaaluu ka mid yahay asalabu salabkii baa laga hormarinaya laga saarayaa lilqaatili waxaan loo hormarinayaa qofkii dilay ee salabkaas qofkii iska lahaa ee gaalka ah wahuwa salabkuna iyaabulqatiili kii la dilay maryihiisii wey walkhufu khufkii weeye uu qabay waraanu khufkii waxa wey cidhibta aan lahayn wey waaalaat lxarbi aaladihii dagaalka ka dircin sida diracbareedkii wey wa silaaxun hubkii wey wa markuubin gaadiidkii ku dagaalamayy wey ama ufuushana wasarjin koorihii wey walijaamin xakamihii wey wakadaa sidoo kale siwaarun jijimihii ama shuulihii weeye wamindiqatun iyo kashadii wakhaatamun iyo fargalkii ama kaatuntii wa nafaqatun iyo kharashkii nafaqadaasoo macahu maciisa ah wa janiibatun iyo daabadii la garabgeliyey daabaduu saaraa janiibadaasoo tuqaadu la hogaaminayo macahu maciisa fi ladhari muctamad haddaan qabanno laa xaqiibatun shandadiisa maya andadaasoo mashduudatu lagu xidha cala aras araska cala madhabi muctamad haddaan qabano wainamaa yastaxiqu qaatilkii wuxuu mudanayaa salabkii wuxuun ku mudanayaa birukuubi hararin halis geliddeed ama halis fuulideed halistaasoo yakfii eh, rukuubkaasoo yakfii uu ku kaafinayo bihi ay birukuubi lharari ararkaas gelitaankiisa uu ku kaafinaya shara kaafirin sharkii fii xaali xarbi dagaalka intuu socdo falow ramaa haddaba hadduu ka soo gamo ama uu ka soo toogto gaalkii min xisnin dhufays aw amase min asafi safkii muslimiinta aw amase qatla uu dilanaayo mid hurda aw amase asiiran mid la qafaashay aw amase qatalahu uu dilo kii uu dilayey walxaal qad inhazama alkufaaru gaaladii ay jabeen falaa salaba lahu kaa salabkiisa ma yeelanayo falaa salaba wax salab ahoo lahu u sugnaaday ma jiro wa kifaayatu sharihi sharkiisa kaafintiisuna waxaa weeye an yuziila inuu baabi'iyo kaa uu dilay ama uu waxa wey slkiisa uu qaadanayo imtinaacahu awooddiisii wadalika musawaru kaana waxaa lagu suureeyey bian yafqa inuu soo rido labadiisa indhood buu ka soo aw mase yaqaca yadayhi labadiisa gacmoodba uu gooyoy iyo labadiisa lugood labadiisa gacmood labadiisa lugoodoo wada socda uu gooyo wakadaa saasoo kale low asaro hadduu qafaasho aw amase qadaca uu gooyo yadayhi labadiisa gacmood oo qura aw rijlayhi ama labadiisa lugood oo qura fi abhari muctamad haddaan qaban halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa waxa lagu mudanayo salabka salabka waxaana idhi qofkii qof dilaa ayaa mudanaya haddaba ma dil un buu ku mudanayaa qaabkeesa u mudanaya shuruuddu ku mudanaya maxay tahay wuxuu ku yidhi qofka salabka mutaysanaya waa inuu la yimaadaa rukuubu arar halis waa inuu naftiis u geliya si uu qofkaa gaalka u dilo waa inuu naftiisa halis u geliyaa isla markaa qofkaa gaalkaa sharkiisa uu naga kaafiyaa sharkiisa uu naga kaafiyaa oo awooddiisii uu baabi'iyaa isla markaana arrinkaasuu dhacaa fii xaali alxarb dagaalka dhexdiisa saddexdaas shardiba hadda loo baahanya marka koowaad rukuubu qarar inuu halis waa inuu naftiisa geliyaa shardiga labaad yakfii bihi shara kaafirin gaal sharki waa inuu naga kaafiyaa shardiga saddexaad fii xaali lxarb dagaalka intuu socdo waa inuu gaalka sharkiisa naga kaafiya saddexdaa shardi haddii mid la waayo ma mutaysanayo tusaale ahaan mualifka isagaaba tusaaleyaalku siiye wuxuu ku yidhi hadduu dhufays ka soo tuuro gaalkii oo ka soo togto isagoo dhufays ku jira ayuu halkaa ka liishay dabeetana saasuu ku jira ma mutaysanaya sababtoo ah khatar buusan u gelin rukuub qarar baa la waayey shardiga ah aw min asaf ama safkii muslimiintu ka soo toogtay ama mid hurduu toogtay ama mid eh, waxa weeye cunto cunay ama mid lasoo qafaashay ayuu diray markii lasoo qafaashay kadib ama mid waxa weeye sii cararaya gaalada markay jabeen kadib ayagoo oo aan u cararin say usoo ragaal celiyaan ama xiiro dagaal aan u cararin mutaxayizan ayagoo mutaxayiziin aan ahayn ama koox kale ku biiraya laakiin jabay oo cararay oo dhabar jeediyey hadduu mid dilo waxa wey xaaladahaa soo idil wax salaba uu yeelanayo ma jirto maxaa yeel shardigii waxaa la waayey rukuubu harab shardigaasaa la waayey kuwanoo idil khatar muusan u gelin gaal hurdood dushay khatar maadan u gelin mid la soo qafaashay midaad dhufays ka soo tuurtay midaa adoo safkii muslimiinta ku dhex jira aad toogatay waxaasoo dhan waxaa weeye ee khatar maadan u gelin kaa carara ee baxsadae hardiga ahaa kifaayat sharna mualifku wuxuu ku yidhi waxa weeye inuu gaalkii imtinaaciisii uu baabi'iyo awoodiisii oo seeb u baabi'inaya hadduu doon yuusan dilin be labada indhood ba ka soo tuuray de gaal indhala ma dagaalamaya hardi maaha marka an yafqaca caynayhi labada indhood bu kaso haduu hal il leeyahy ata hal ishaa laga soo tuurana waa un la mid waxaa kaloo la mid ah haddii uu maskaxda ku dhufto oo indhihiisii oo sidii u jira dee ay baktiyaan oo de indhihi waba ka arki waaya taana waa lamid hardi maa indhihi inu ka soo rido walidalika waxaa ka ficneed ba lidhi sida rawdad oo ka cabireba an yucmiya caynay ama yucmiya waxaa weeye basarahu inuu indhaha ka rido ilan gaal indha lama dagaalami kare ama labadii gacmood iyo labadii lugood buu ka gooyo de markaa ma dagaalami karo ama uu soo qabtaba ila nin soo qabtay gaal wuu dili karaa mar soo qafaalay salabkiisina wuu leeyahay waxaa kaloo la mid ah haddii labada gacmoodoo qura uu ka jaro walow labada lugoodba ha u joogaan ama labadii lugoodbu ka jaray labadii gacmoodba ha u joogaan taana oon la mid intaasoo dhan sida muctamadka ah waxaa weeye kifaayat shar ayay soo gelayaan maxaa yeele maqsuudku waxaa qofkan in awooddii laga sii qaado walidalik abujahl markii la dilay nabi alayhi الsalaaة wasalaam slkiisii wuxuu siiyey labadii dhalinyaro ee ree ansaar ee mucaad ibn camr bn jamuux iyo mucaad ibn cafra labadaasuu siiyey labadaa waa labadii ninee jilciye dhulka dhigay ee u diiday inuu dagaalamo abujahl laakiin muna siinin slkii siiyey cabdullahi bn mascuud madaxweyne sacuud isagoo dhulka yaalla oon isdaqaajin karin iyo intuu madaxa kaga istaagay buu qoorta ka jaray madaxiisii buu nabigu keenay calayhi salaatu wasalaam marka eh, nabigu muusan siinin salabkiisi cbdullahi bin scuud asaga qudha ka jaray ee eh, wuxuu siiyey labadaa dhallinyarada ah maxaa way jilciyeen marka muhimmaddu waxay tahay on gaalkan in la jilciyo oo awooddii laga baabi'iyo qofkii marka awoodda ka baabi'iya ayuunbaa salabkiisa yeelan doona hadduu hadhil ka soo rido hadduu hal gacan ka gooyo hadduu hallug ka gooyo intaasoo dhan waxa weeye awooddiisi muna baaba inuu dagaalami karaa walidaalika salabkiisiima mutaysanaya wuxuu idhi wainamaa yastaxiqu wuxuu ku mutaysanayaa qaatilkii gaalka dilay asalaba salabki wuxuu ku mutaysanayaa birukuubi hararin halis gelitaankeed ama fuulitaankeed yakfii uu ku kaafinaya bihi rukuubka qararka uu fuulay ama halista uu galay shara kaafirin gaal sharki fii xaali xarbi dagaalka intuu socdo dagaalka dhexdiisana uu ku kaafiraya macnaha waxaa looga jeeda haddii dagaalka uu oo gaal uu soo dilo salabkiisi ma yeelanayo waa intuu dagaalka socda inuu naga kaafiyo wey falow ramaa ka tuuro min xisnin dhufays hadduu kasoo toogto aw min asafi ama safki aw qatala naa'iman ama mid hurdo uu dilo aw asiran soo qafaashay aw qatalahu ama uu dilo gaalkii qad inhazama kufaar iyadoo gaalada ay jabeen alaa salaba lahu wax salaba u sugnaaday kaa wax dilay ma jiro wa kifaayatu shari sharkiisoo la kaafiyay waxaa weeye an yusiila inuu baabi'iyo imtinaacahu awooddiisi inuu baabi'iyo weeye wadalika musawirun kaana waxaa lagu suureeyey bian yafqaca inuu soo fujiyo uu ka soo rido caynay labadiisa indhoodba aw amase yaqdac uu ka wakada waxaa la mid ah low asaru hadduu soo qafaasho aw masaqadaca yadayhi labadiisa gacmooduu gooyo aw rijlayhi ama labadiisa gooyo fi adhari muctada haddaan qabanno walaa yukhamasu lama khumusaynayo asalabu salabkii cala lmashhuuri sida muctamadka ah an loo qaybin maayo walaa shan isleeg loo qaybin mahayo asalabu salabkii cala lmashhuuri sida muctamadka ah. wuxuu ga jeedaa salabkii ma soo gelayo takhmiis isagu yani sida haniimada kaleba shan isleeg loogu qaybinayo asaga loo qaybin mahayo ee si u dhan yahayba qaatilka iskale maxaa yeele xadiidkii abu daawuud ba wuxuu ahaa ana nabiya salى اllahu alayhi wasalam qadaa bisalabi lilqaatil walam yukhamisu nabig alay slam wuxuu xukumay salabkii kii gaalka dilay oo muusan shan meelood u qaybinin wa bacda salabi salabka kadib marka laga saaro tukhraj waxaa laga bixin doonaa aniimadii sidoo kale mu'nat اlxifdi kharashkii lagu ilaalinayay haniimada wاnaqli rarkeeda kharashka ku baxayay wahayrihimaa iyo labadaas wixii aan ahaynoo kharashaad ah ayaa laga saari doonaa uma dabeetana yukhamasu waa la qaybin doonaa intii soo hadhay fakhumusuhu khumuskiisa shan meelood meel liahli khumusi اlfayi fayga shan meelood meel dadkii yeelanayay ayuunbaa kana yeelanaya yuqasamu waa loo qaybin doonaa kamaa sabaqa sidii hore ay soo dhaaftay wuxuu ku yidhi salabka markii aan siino oon ka saaro wixii salab ah ee gaal laga furtay ninkii dilayna aan siino ama dadkii gaaladaa dilay aan ku wareejino wixii noo soo hadhay waxaan ka saaraynaa wax alla wixii kharashaad ah ee haniimada ku baxay kharashkii ilaalinteeda ama kharashkii rarkeeda la soo rarayey iyo dadkii maxaan ku dhahaaye xamaaliga ahaa ee xamaalka ahaa dhan ayaa ku hadday xoolo nool ahayd oo xoolahaas lahaayeen dad raaciin ah oo rucaad ahoo dee xoolihii la jooga waxaasoo dhan waa laga saaraya waxaasoo kharashaad ah lagana badin maayo ujratu almil ujratulmil laga badin maayo qof kasta ujratulmiligiisii ayuunbaa la siinayaa imaamku ka badin maayo maxaa yeele imaamku xoolaha muslimiinta wuxuu la mid yahay sida weliga xoolaha agoonta suu ka yahay oo kale ayuun bay la mid tahay oo kay qaacidadii fiqiga ahayd tasarufu alimaam manuuطun bilmaslaxa tasarufu alimaami manuuطun bilmaslaxa imaamka muslimiinta tasarufkiisa had iyo jeer wuxuu ku xidhan yahay maslaxada muslimiinta wixii markaa inoo soo hadhaa ee salabkii iyo kharashaadkii ku baxay hanimada ka soo hadhaa ayaa shan isla eg loo qaybinayaa waayahay shan qayboodoo isleeg baa loo qaybinayaa kadibna qorituur baa la samaynayaa han ruqcadood hamsa riqaac shan ruqcadood ayaa waxaa lagu qorayaa waxa weeye khumuusyadii shanta ahaa mid waxaa lagu qorayaa lilaahi tacaala ilaahay baa iskale ama waxaa lagu gorqorayaa lilmasaalix masaalixda iskale ila masaalixda wixii ilahay leeyahay masalix waa isku midkii une masaalixda muslimiinta afarta kalena waxa lagu qorayaa lilhanimiin lilhanimiin lilhanimiin lilhanimiin saasaa lagu qoraya afarta ruqoc ee kale kadibna waa la qori tuurayaa oo weliba fuqahaden waxay sheegeen qaab loo qori tuuro waxaa la gelinayaa bay dheheen fii banaadiqa tudraju fii banaadiqa dhoobo la adkeeyey ayaa warqadahaasoo lalaalaabay la dhex gelin doonaa dabeetana shantii khumuso halkaa yaalla ayaa kolba mid buu imaamkii ag istaagi wuxuu dhihi kan soo saar mid baa la soo saaray marka waxaa la dhihi khumuskan waxaa yeelan doona qoladu hadda usoo baxaysaami mid baa la soo qaaday marka banaadiqda mid ka mid ah waa la furi ruqcada soo baxda ah ma hadday tahay waxaa weeye sahmu almasaalix mise hadday noqoto haanimiintii hadday sahmu almasaalix noqoto dee masaalixda khumuskaasi yeelanaya afarta kalena waxay u caynoobayaan haanimiintii haddii laakiin haanimiintii soo baxaan waa lagu celinaya midka aanimta la siinaya adana wa lg hadu animint so ba hadana animinta la siinaya wahaakada ilan afar bay leeyihin aanimiintu eh. qaabkaasaa loo qorituura bay dheheen culimmadu qorituurkana waxaa keenaya waxaa weeye xoolaha markaan shan isleeg u dhigno dee sida daahirka umaan isleegkaysiinay waxaa laga yaabaa inay kala qiimo badan kala fiican yihiin xagga marka si cadaalad u dhacdo ayaa qorituurkii loo samaynaya marka khumuska waxaa la siinayaa buu ahlu khumus ilfay markii shan meel loo dhigo meel ka ah, waxaa la siinayaa dadkii khumuskii fayga lahaa een horey usoo tilmaanay ayaa la siinayaa oo ahaa sahmigii masaalixda masaakiintii ibni sabiilkii aytaamtii dawilqurba waa intii waxa wey aayaddu ay tilmaantay ilahi u yihi subxaana wa tacala waclamu anamaa hanimtu min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli kuwa waa masaalixdii walidilqurba walyataama والمasaakiin وبن الsبيiل waaya intaasaa la siinaya taana ayadda inoo cadaysa waxaa loo qaybinayaa buu ihi khumuskan sidiina soo dhaaftay qism الfay qaybintii fayga qasm الfay si nagu soo dhaaftay ayaa loo qaybinayaa laakiin mualifka waxaa ficneed baa la yidhi inuusan khumuska horraysiinine uu horraysiiyo arbacata akhmaastii kale ee khaanimiintu ay lahaayeen maxaa yeele khaanimiinta lagaga bilaabayaa ayaa marka hore la siinayaa waxaaba lagu siinaya ataa dagaalkii markuu saa u dhammaado daar alxarb iyadoo la joogaaba la siinaya nin kasta sadkiisi maxaa ayaga waa maxsuuruun way kooban yihiin laakiin asxaab alkhumus waxaa weeye shantan yeelanaysa khumus alkhumus waxa weeye way badan yihiin lama koobi karo masaakiintii oo kale iyo fuqaradii iyo aytaamtii iyo dawilqurba iyo dad kooban maahoo de in la barbaaro oo la raadiyay u noqonaysa laakiin kuwa way koobayen markaa arbacatu akhmaaska la horraysiinaya waayahay wuxuu idhi walaa yukhamasu salabu salabkii shan meelood loo qaybin maayo cala almashhuuri sida muctabadka ah wa bacda salabi salabka kadib tukhraju waxaa la saarayaa mu'nat اlxifdi kharashkay ku baxay ilaalinta haniimada wanaqli iyo rarka wahayrihima ay labadaa waxaan ahayn wax alla wixii kharashka ku baxay ayaa laga saarayaa uma dabeetana yukhamasu lbaaqi wixii soo hadhay ayaa shan qaybood loo qaybinayo isla eg fa khumusuhu shantaa qaybood mid ka mida waa khumuskii haniimada eh liahli khumusi اlfayi fayga khumuskiisa dadkii lahaa ayuunbaa iska yeelan doona yuqasamu waa loo qaybin doonaa kamaa sabaqa sidii na soo dhaaftay walasaxu muctamad waxaa weeye ana anafala gunnada la siinaya ciidanka yakuunu nafalkaas inuu ka bixi doono min khumusi اlkhumus khumuska khumuskiisa inuu ka bixi doono khumuskaasoo khumusulkhumuskaasoo almursada loo diyaariyey lilmasaalixi masaalixda muslimiinta waase goorma in nafala haddii uu gunnadii ka bixinayo mima sayahnama wixii uu ka hanimaysan doono fii hada alqitaali dagaalkan dhexdiisa wayajuusu waxaa an yunafila inuu gunnadii ka bixiyo min maali lmasaalixi xoolaha masaalixda alxaasili xoolahaasoo yaalla cindahu agtiisa wاnafalu gunadu waxaa weeye ziyaadatun ziyaado weeye yashtariuhaa uu yashtariuhaa uu shardinaya alimaam imaamkii aw mase alamiiru kii imaamka ka hooseeyey madaxda ahaa ama taliyaha ahaa liman qof uu u shardinayo yafcalu samaynaya maa shay fiihi ay ku sugan tahay nikaayatun waxyeello culus ama daciifin iyo wiiqid la wiiqayo fi lkufaari gaaladii wayajtahidu waana ku dadaali doonaa fii qadrihi qadarka nafalkaas wuu ku dadaali doonaa waxaa jira waa ydhahda nafal waa gunno uu siinayo madaxweynaha muslimiinta ama hogaamiyaha ama taliyaha ciidanka muslimiinta oo u ballanqaaday cid kasta oo muslimiinta dagaalkaas wax weyn uga qabataa oo yani waxa weeye wax gaalada lagu wiiqinaya awooddooda sameeya sida maalan oo kale inuu ciidankii uu ilaalo u noqdo uu horgalo amaba uu qalcad ama dhufays la mari waaye uu weerar ku qaado o u dhaca ama uu ciidankii tusaa meel gaalada looga dhici karo oo dee awooddooda lagu wiiqin karo ama lagu jabin karo qofkii sameeya wax muslimiintana awooddooda kor u qaadaya gaaladana awooddooda wiiqaya ayaa gunada la siinaya waa nafal waa ziyaado ka badan arbacatu akhmaaska khaanimiinta ee ay qaadanayeen ayay gunadani ka dheeraata haddaba nafalkaas xaggee laga saarayaa waxaa laga saarayaa khumusulkhumus yacni sahmigii masaalixda ee khumusulkhumus ka ahaa ayaa laga saari doonaa waa haddii uu imaam ka gunaynayo waxa uu dagaalkan ka hanimaysan doono jahaala ku jirta la soco markuu le dagaalkan wax alla wixii haniimeen ka heli doono qofkii muslimiinta waxa weeye u hiiliyaa oo dee gaaladana jab weyn gaadhsiiya waxa weeye gunadaasaan siin doona hadduu dhaho dee jahaala ku jirta la soco haniimadaa in la heli doono inaan la heli doonin intadii la helana wax intee dhan bay noqon doontaa noocee bay noqon doontaa ma lacag bay noqon doontaa ma xoolo nool lama garanayo marka waxaa ku yar jirta xoogaa jahaalo ah jahaladaas waa la iska cafinayaa maxaa yeele baahi ayaa keenaysa in jahalada la iska cafiyo marka wuxuu u shardinaya maalan rubc inuu siinayo ama ulu inuu siinayo saddex meelood meel haniimada ama afar meelood meel inuu siinayo waayahay waxaa kaloo u bannaan imaamkii inuu gunadaas ka bixiyo maalkii masaalixda ee hore u yaallay baanka muslimiinta ama baytilmaalkii inuu ka bixiyo ayaa bannaan sababtoo ah kanna waxa weeye dagaaladii hore haniimadii laga helay sahmigii masaalixda weeye oo uu diyaarsan yaho baankuba yaallaa kanna waxa weeye wixii waxa weeye duulaanka laga heli doono ayaa laga saari doonaa marka waa isla meeshu isla kan dambe wax jahalo ku jirta ma jirto walidalika waa inuu cayimaa wuxuu siin doono waa inuu sheegaa caqdigan wuxuu noqonayaa caqdi jacaalo ayuu noqon doonaa wuxuu yidhi nafalkiibu haddaba noo sharxuu li waa siyaado imaamku u shardinaya ama amiirkii qofkii sameeya wax ee gaalada jab u keenaya iyo dhaawac qadarkiisana wuu ku ijtihaadayaa buui qadarkiisana imaamku wuu ku ijtihaadaya maxaa yele ma qadaro waayahay inta badanna waxaa loo baahanayaa markii nafalkan waxaa loo baahanayaa markii eh, muslimiintuna ay yar yihiin gaaladuna ay badan yihiin ayaa nafalkan loo baahanayaa eh, marka waxaa la dirayaa ilaalo eh, waxaa loo baahanayaa in la ilaaliyo meelaha muslimiinta ay gabaad ka dhiganayaan iyo wixii la halmaada nabigeena alayhi salaatu wasalaam duulaamadiisa bar ah. nafalkaasi gunadaas uu bixin jiray duulaamada qaarna muuse bixin jiray waayahay qadarkiisa haddaba ku ijtihaadaya imaamka qofka shaqaduu qabanayo ayaa ay ku xidhan tahay yarideeda iyo badnideeda alimaam tirmidi wuxuu kitaabkiisa aljaamic ku wariyey in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ciidanka marka hore duulaanka qaada judha horraysada ee ka horeeya imaamka muslimiinta waa ilaalada yani marka hore duulaanka qaada in rubuc la siin jiray kuwa rogaal celiya markii de muslimiintu ay dagaal ka soo laabtaan ciidan yaroo dib lagu celinaya gaalada si ay uga tagaan kuwaana waxaa la siin jirtay ulu ulu baa la siin jiray sababta lagu kala badiyey qoladaas badada bilowga dagaalka qaadaysa iyo qoladaa rajcada rogaal celinaysa waxay dhaheen culammadu kuwa marka hore duulaanka qaadaya ee ilaalada ah waxa weeye ayagoo nasan bay dagaalka qaadayaan safarkanuu ku dheeraan mahayo ayagoo nasan bay dagaalka qaadayaan gaaladan ay kaflad ku jiraan waxa weeye imaamkii muslimiintana uu hadhow usoo gurmanaya kuwan kale laakiin ee rogaal celinaya waxa weeye ayagoo daalan oo dagaal ka soo laabtay ayay laamanayaan waatan soo ma imaamkii muslimiintana u gurman maayo de dagaalku ka soo laabtayba gaaladuna way soo jeedaanoo imninkayba dagaal ka soo baxeenoo way baraarugsan yihiin rogaal celinta digaar buu yihi sidaa darteed baa ayaga lagu badiyay oo la siiyey kuwan dambe ul baa la kuwa kalena rubuc ayaa la siiyey wuxuu idhi walaصaxu muctamad waxaa weeye anna nafla gunadii ee yakuunu nafalkaasi inuu ka ahaanayo laga soo saarayo min khumus اkhumus khumuska khumuskiisa waa khumuskii almursadu loo diyaariyey limasaalix masaalixda muslimiinta in nafala waa haddii ka gunaynayo min maa sayaqna wuxuu ka hanimaysan fi hada اqitaali dagaalka wayajuusu waxaa bannaan an yunafira inuu ka gunayo min maali masaalixi xoolihii masaalixda alxaasili ee yaalla cindahu agtiisa wanafaru gunadii waxaa weeye ziyaadatun ziyaado yashriduha alimaam imaamku uu shardinayo owa masala miiru ninkii taliyaha ahaa liman qofna uu shardinaya yafcalu samaynaya maa fiihi iyo waxaa weeye jab iyo daciifin fi lkufaari gaalada loo geysto wayajtahidu waanu ku dadaali doonaa imaamkii fii qadrihi qadarka laga dhigi doono wlahmaasu khumusyaalkii alarbacatu ee afarta ahaa caqaaruhaa ma guurtadeediiyo wamanquulaha teeda guurtadaee la rarayo lilhaanimiina haanimiintii bay u sugnaadeen wahum haanimiintuna man kuwa weeye xadara goobjoog ka ahaa alwaqcata man qof weeye xadara joogay alwaqcata dagaalkii biniyat alqitaali dagaalka niyadiisana kusoo xaadiray walam yuqaatil yuusan dagaalaminbe walaa haya waxba uma sugnaanin liman walaa haya waxba uma sugnaanin liman qof xadara yimid bacda inqidaai اqitaali dagaalkii markuu dhammaaday kadib wa fii qabla xiyaazati اlmaali xooli la uruuninin ka horna wejun ku sugan inuu qofkaasi yeelan doono waaya mualifkii markuu inoo sheegay khumuskii haniimada qaabka laga yeelayo uu inoo sheegay in dadkii ahlufayga ahaa khumusulfayg yeelanayay inay yeelan doonaan ayuu wuxuu sheegaya arbacata akhmaaskii afartii khumus ee soo hadha kale qaabka loo qiimanaya wuxuu hi afarta khumus ee kale ma iyo guurtadeedaba waxaa la siinayaa haanimiinta ayaa yeelan doonaa haanimiinta ayaa iskale waa dadkii waxa wey mujaahidiinta dagaalamayay ee haniimadan soo shaqeeyey ayaa yeelan doonaa suu nabigu salaam uu sameeyey markii khaybar la furtay haalimiintaas umadaba ku sheegay wuxuu ihi waa cid kasta oo dagaal ka qayb qaadata oo dagaalkii goobjoog ka ah biniyat alqitaal dagaalka niyadiisana ku soo xaadirta waa laba shardi haddaba qofka inuu dagaalkii uu xaadirka goobjoog ka yahay isla markaa biniyat alqitaalna uu ku yimid hadduu doonayuusan dagaalamin be shardi kalea lagu darayaa oo minman lahu qofkii sahmi liyeelanaya ah oo qofka sahmiga yeelanaya waa qofkee dibuu mualifka nooga sheegi doona waa qofka muslimka ah ee baaliqa ah qaangaadka ah ee caaqilka ah ee xiskiisa qaba ee waxaa wey labka ah ee xorka ah hantaas haddi qofki laga helo wey dib buu nooga sheegi doonaa maxaa yeelay qofkii shuruudda aan laga helin asagu sahmi yeelan mahayo ee radki waxa la yidhaahdo in yaroo waxaa la siin doonaa bakhshiish ah ama in yaroo waxaa wey qadhiir ah ayaa loo tuuri doonaa siisma yar waayahay abubakr iyo cumar radi allahu tacaala ayaa waxay dhaheen inama alhaniimatu liman shahida alwaqcata rawahu shaaficiy haniimada waxaa iska qofkii dagaalka goobjoogka ah midda kale qofka hadduu xataa una dagaalamin laakiin dagaalkii goobjoogu ka yahay waxaa muuqata mar hadduuba dagaalkii goobjoog ka yahay ileen dagaalkan qofkan asagaaba dagaalami lahaa qof dagaalka jooga oo yani furintii dagaalka taagan dee dagaal iskama wadayn karaba ilaa inaan loo baahnayn mooyaane inaan loo baahnayn mooyaane hadday muslimiinta badan yihiin tusaale ahaan oo gaalada inaan laga cudud badan yaha laga wood sarreeyo dee markaas u baahnaan maha inuu dagaalamoba baag-ab buu ahaanaya waaya walaa shaya liman xadara bacda inqiطaaء اqitaal qofkii dib ka yimid markuu dagaalku dhammaaday isaga waxba marag dagaal buu u yimid inuu dagaalamo niyat alqitaal buu ka yimid lakin dagaalkii markuu dhammaaday ayuu soo xaadiro goobta iskeenay kaasina waxba yeelan mahayo maxaa yeele shardiga waxaa la waayey xadara alwaqcata dagaalka goobjoog muuna ka ahayn dagaalkii u dhammaaday buu iskeenay waxba yeelan mahayo qofkaasi laakiin qiil baa wuxuu leeyahay wej baa wuxuu leeyahay haddii uu yimaado dagaalkii markuu dhammaaday kadib laakiin weli xoolihii haniimada aan la ururinin qofkaasi wuu yeelanaya saasuu wej leeyahay maxaa yeelay dee xoolihii oon weli lala wareegin ayuu yimid sidaa darteed dee wax laga siiyo wuxuu idhi wاlأkhmaasu اlarbacatu khumusyaashii afarta ahaa caqaaruhaa manguurtadeedii wamanquuluhaa teedii la rarayaba lilghaanimiina kuwii haniimada haniimaystay ee iska lahaa ayaa yeelan doona afartaa khumus wahum haanimiinta haddaan kuu tilmaamo man qof weeye xadara soo xaadiray waqacta dagaalkii biniyati اlqitaali dagaal niyadiina ku soo xaadiray wain lam yuqaatil yuusan dagaalamin be walaa shaya waxba uma sugnaa liman xadara qofkii yimi bacda inqidaai اlqitaali dagaalkii markuu dhamaaday kadib wa fii ma qabla xiyaazati اlmaali xoolihii intaan la ururin ka hor qofkii yimid wejhu wej baa ku sugan walow maata haddii ay dhintaan bacduhum haanimiintii bar ka mida bacda inqiaahi dagaalkii markuu dhammaaday kadib walxiyaasati xoolihii haniimadana la uruuriyey oo la soo jamciyey fa xaquhu xaqiisa ka ah liwaariii kii dhexlayay wuu u sugnaaday wakada waxaa la mid ah bacda alinqiaa'i dagaalkii markuu dhammaaday kadib wa qabla alxiyaasati xoolihii haniimada intaan la uruurinin ka hor fil asaxi muctamad aan qabanno walow maata haddii qofkii e, dagaalamayey fi lqitaali dagaalka dhexdiisa hadduu ku dhinto falmadhabu muctamad waxaa weeye annahu shaniga laa shaya lahu inuusan waba u sugnaanin waxba inuusan yeelinayn wuxuu ku idhi qanimiintii bar ka mida ah hadday dhintaan dagaalkii markuu dhammaaday kadib xoolihiina la soo jamciyey qofka xaqiisii ma dhacayo qofkii dhexlayay ayaa xaquu ku lahaa dhaxalka la siin doona lagu wareejin doonaa taa waxaa la mid ah hadduu dhinto markii uu dagaalkii dhammaaday kadib lowmaata hadduu dhinto bacda alinqiaac dagaalkii markuu dhammaaday kadib ayuu qofkani dhintay laakiin weli haniimadii aan la jamcinin oo lasoo ururinin taana waa un la mid laakiin khilaaf baa ku jira tan dambe ee sida muctamadka ah waxaa la siin doonaa xaqiisii qofkii dhexleeyey maxaa yeele haniimada waxaa lagu milkiyaa inqiaac dagaalkii inu dhammaado laakiin khilaaf alasax wuxuu leeyahay maya maxaa yeelay haniimada waxaa lagu milkiyaa markii dagaalku dhammaado islamarkaana haniimadii lasoo jamciyo qofkana intaan la jamcinin ka hor ayuu dhintay saa darteed ma yeelana u leeyahy khilaaf alasax haddii uu dagaalka oo socdo oo weli dagaalka uusan dhammaan u dhintana wax uu yeelanayo marka ayada ah sida muctamadkaa ma jirto maxaa yeelay dee dagaalkiiba ma dhammaaninba dagaalkiiba maba dhammaanin waayahay wuxuu yidhi walow maata haddii uu dhinto bacduhum bacdu alhaalimiina haalimiintii bar ka mid ah hadday dhintaan bacda inqidaai dagaalkii markuu dhamaada kadib walxiyaasati xoolihii haniimada la soo urriyey kadib fa xaquhu kaa dhintay xaqiisi liwaarihi kii dhexdayay buu u sugnaaday wakada waxaa la mid ah low maata haddii uu dhinto bacda alinqidaai markii dagaalku dhammaaday kadib waqabla alxiyaasati intaan haniimadii lasoo ururin ka hor hadduu dhintana xaqiisii waaridkiisaa yeelan doona filasaxi muctamad haddaan qabanno walow maata haddii uu dhinto qofkii itaali dagaalka dhediisa almadhab muctamd waa wey anahu han ilaa shay lah waxba inuusan u sugnaanin waladharu muctamad waxaa weeye ana alajiira qofkii loo soo kiraystay lisiyaasati dawaabi xoolihii siuu u leeliyo wa xifdi amticati alaabtii waxa weeye siuu u ilaaliyo wataajira wa ana ataajira qofkii ganacsadaha ahaa walmuxtarifa qofkii farsamayaqaanka ahaa yushamu lahum kuwaa dhammaantood in sahmigoodii la siin doono oo qori la siin doono idaa qaataluu hadday dagaalamaan waaya halka malif wuxuu ku tilmaamayaa dadka waxa weeye dagaal aan u soo qastin laakiin dagaalamay dagaalkii markuu bilaabmay dagaalamay waa qofkii ajiirka ahay la soo kiraystay oo loo soo kiraystay inuu daabooyinka mujaahidiinta maalan uu laylyo ayaa loo soo kiraystay ama alaabta inuu ilaaliyaa loo soo kiraystay ama kii ganacsadaha ahaa iyo kii muxtarifka ahaa qof ganacsada oo de mujaahidiinta dhexdooda ka ganacsanaya intay dagaalamayeen qofkii farsamo yaqaanka ahaa sida kii dharka tolaya oo kale ama qalabkaa lagu dagaalamayo hagaajinaya farsamo yaqaanka ahaa dhammaantood hadday dagaalamaan waa la siinaya lakin haddayna dagaalamin lama siinayo firso haddayna dagaalamin haniimo male maaa biniyat lqitaal mayna kusoo xaadirin laakiin haddii ay dagaalamaan dagaalkaa sababtiisa ayaa lagu siin doonaa sahmigoodii ama qorigii ay ku lahaayeen haniimada wladhru muctamd waxaa weeye ana alajiira qofkii loo soo kiraystay lisiyaasati dawaabi xoolaha waxa weeye laylyidooda iyo ilaalintooda wa xifdi اlamticati iyo alaabta ilaalinteedii wtaajira wladhar ana taajira kii ganacsadaha wlmuxtarifa iyo kii farsamayaqaanka ah yushamu lahum dhammaantood in qorigooda la siin doono idaa qaatalu hadday dagaalamaan waliraajili kii lugta ahaa ee ciidanka ka mid ahaa sahmun hal qoribaa u sugnaaday walilfaarisi kii fardafuulka ahaana alaaatun saddex sahmi ayuu yeelan doonaa walaa yucdaa lagu siin maayo ilaa lifarasin waaxidin hal faras mooyaan carabiyan kaana ama faras carbeed ha ahaado aw hayrahu mid aan carabi ahayn ha ahaado faraska ku dagaalamayo laa libaciirin awrkii lagu siin mahayo waba waayrihi awrka waxaan ahayn walaa yucaa la siin maayo lifarasin aras faraskaasoo acjafa weyd ah wamaa laa hanaa'a fiihi iyo midkii aan wax tar aan lahayn ama wax dheefa iyo faa'iido toona aan lahayn waxba la siin maayo wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay maye yucdaa waa la siinayaa kii faraska weyda aha watay iyo kii faraska aan waxtarka ahayn ama waxgalka ahayn watay in lam yuclam waa haddii aan la ogayn nahyulamiiri ninkii madaxda ahaa inuu reebay can ixdaari faraska caynkaasa in goobta la keeno waaya wuxuu ku yidhi qaabkan wuxuu ku tilmaamaya mualif halkan wuxuu ku sheegayaa qaabka haalimiinta lagu qaybanayo haniimada sida ashuunta ay u kala leeyihiin wuxuu ku yidhi qofka afantariga ah ama lugta ku socda waxaa la siinayaa hal sahmi hal qori baa la siinayaa qofka gaadiid ku dagaalamaya khaasatan faraska waxaa la siinayaa saddex suu nabigu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam de qofka faras ku dagaalamaya uu eh, ka waxtar badan yahay qofka lugta ku dagaalamaya sababto ah farasku dee gaadiidkii xilligaa lagu dagaalamaya gaadiidka u fiican buu ahaa wuxuu eh, qofka u fududaynayaa inuu rogaal celiyo oo kari iyo fari uu sameeyo marka meelo badan inuu ka dagaalamo oo wakti kooban meelo badan isku maro ayuu u fududaynaya laakiin qofka lugta ku dagaalamaya sidaa ma aha sidaas darteed baa qofka raajilka ahna waxaa la sin lugta ku dagaalamaya hal sahmi kan fariskana waxaa la siinaya saddex sahmi tusaale ahaan ciidanku hadduu yahay laba boqol boqol waxaa weeye lug ah iyo boqol waxaa weeye fardooley ah boqolkaa waxaa weeye lugta ku dagaalamaysa boqol sahmay yeelan doonaan kuwa fardooleed ahana waxa weeye min saddex sahmi ayay yeelan doonaan saddex boqol oo sahmi ayay yeelan doonaan saddexda afar boqol oo sahmi ayaa loo qaymin doonaa haniimadii boqol kuwa waxa weye lugta ah iyo saddex boqoloo waxa weeye kuwa fardooleed ah loo qaymin doono min saddex sahmi loo siin doono wahaakada qofka faraska ku dagaalamaya hal faras unbaa wax lagu siin doonaa hadduu laba faras wato ama saddex faras iyo wixii ka badan la siin mahayo wax hal faras saamigi ka badan waayahay ama faraskaasi faras carbeed ha ahaado ama faras cajam ha ahaado faraska carbeed waxaa wey waa la yaqaana waa fardaha carabtu waa fardo qiimo badan bay ahaayeen fardaha cajamtana sida daabada loo yaqaana birdownka ayaa ka mid ahaa waayahay awr qof ku dagaalamaya asaga waxba la siin maayo oo dee sahmiga caadiga hal sahmin baa la siinayaa ee laba sahmi iyo saddex sahmi iyo loo badin mahayo isaga maxaa yeele awrku dee lamid ma aha iyo dameeraha iyo baroodiga iyo waxaaso dhan lamid ma aha fardahan lagu dagaalami jiray kamid lamid ma aha sababtoo ah dee farasku kari iyo farri buu gelaya kari iyo farri ayuu gelaya laakiin geelu sidaa ma aha hadda zamankeena waxaa la mid ah qofka ku dagaalamaya diyaaradaha miigga iyo helicobterta iyo qofka gaadiidka noocaas hagaya iyo kaaraha iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah ayaa soo gelaya oo meeshii faraska gelaya waaya faras weyda qofkii ku dagaalamaya ama aan faa'iido lahayn oo waxba aan geli karin sida faraskii weynaaday oo kale ee gaboobay iyo kii da'dahay kii xanuunsanaa waxaasoo dhan waxba sahmigoodii loo korrin maayo oo saddex sahmi la siin maayo hal sahmi maa la siin doonaa qowl baa wuxuu leeyahay maye haddii qofkan ku dagaalamaya faraska weyda ah ama faraska waayeelka ah aan la ogayn inuu amiirku ka reebay inuu keeno faraska noocaas oo kale ah ama amiirku uusan reebin uusan dhihin faras weyd ah ama faras weyn oo da'ah lama keeni karo goobta dagaalka waa la siinayaa buu leeyahay qowlka wuxuu yidhi wاlcabdu addoonkii wاsabiyu ilmihii yaraa wاlmarأaةu haweenaydii wadimiyu dimigii idaa xadaruu hadday goobtii dagaalka ay soo xaadiraan falahum waxaa u sugnaaday alradku bakshiish baa u sugnaaday bakshiish wahuwa radkigaasna duuna sahmin qori wax ka yar weeye yajtahidu imaamku imaamku ku dadaali doonaa fii qadrihi qadarkiisa wa maxalluhu radkigaas ama bakshiishkaas ee halka laga soo saarayana waxaa weeye alahmaasu alarbaca waa afartii khumus fi ladhari muctamad haddii aan qabano qultu waxaan idhi sheekh wuxuu idhi inamaa yurdaku waa loo qariirayaa ama wax yarbaa la siin doonaa lidimiyin gaalkii dimiga ahaa dimigaasoo xadara yimid bilaa ujratin kira la'aan wa biidni اlimaami imaamka idankiisana ku soo baxay oo dagaal kusoo xaadiray cala صaxiixi muctamed haddaan qabanno wallahu aclam halkan malif wuxuu ku tilmaamaya dadka mudanaya sahmi dhammaystira iyo dadka sahmi wax ka yar la siin doono mujaahidiintiibaa iskugu jira laba qaybood mujaahidiin kaamiliin oo dhammaystiran iyo mujaahidiin naaqisiin ah mujaahidka kaamilka ah waa qofkii shan sifa laga helo waa nin waa muslim waa xor oo addoon ma ah waa qaangaar oo ilmo yar ma ah waa qof aqli qaba oo qof waalan ma ah shantaas sifo qofkii laga helo ayaa mujaahid kaamil ah oo dagaalkii hadduu ka qayb qaato sahmi dhammaystiran la siin doonaa haddii laakiin antaa صifo wax ka mida la waayo waxaa la siin doona waxa la idhaahdo radki wax yaroo bakshiisha ama wax sahmi ka yar ayaa la siin doonaa siin yar baa la siin doonaa addoonkii tusaale ahaan hadduu dagaal ka qayb qaato ama haweenaydii ee dagaal ka qayb qaadato ilmihii yaraa een qaangaadhka ahayn dimmigii aan muslimka ahayn intaaba hadday dagaal ka qayb qaataan iyo qofkii waala ku dar isaga laftiisa kuwaasoo dhan waxaa la siin doonaa radki wax loo yaqaano waa caaa qaliila siisma yar wey radkigu waa alcaaa qaliil waa wax sahmi ka yar wax sahmi ka yar weeyaan eh, maalan sahmiga hadduu noqdo halkii sahmi hadduu noqdo kaba soo qaad eh, an boqol oo dolar ay waa laga yaba in la siiyo toban toban iyo labaatan labaatan iyo konton konton iyo wax noocaas in la siiyo ayaa dhici karta marka imaamka u qadari doona waxa uu siin doono nabiga calayhi الsalaatu wasalaam axaadiid kala duwan ayaa radkigaas laga wariyey radkigaas sahmi uu ka yaryahay marka oo inuu sahmi ka yaraada sida mutcadaba meherkay uga yarta gabadha haddii la furo tusaale ahaan ayadoo waxa weeye aan lala aqalgelin haddaan meher loo magacaabay meher ma yeelanaysa lakin mutcu ilahay waajibiyey mutcadaas meherka ka yarta sidoo kale qofkii macasi ku dhacaa macaasidaasna wax xad aysan lahayn waxaa ku waajibay in la tacsiiro tacsiirtana waa inay ka yaraataa xadka marka saddexdaaba waa saddex saddex ka yar radkigu sahmi uu ka yaryahay mutcaduna meherka ka yarta tacsiirkuna xadku ka yaryahay xadkii la gaarsiin maayo radkigaas waxoogaa yarka loo bakshiishayo addoonkii iyo haweenaydii iyo kii waalaa iyo ilmihii yaraa iyo dimmigii hadday dagaal ka qayb qaataan xaggee laga soo saaraya waxaa laga soo saaraya ui afartii khumus ee khaanimiinta sida muctamadka ah maxaa waa sahmi ee haniimadii ka mid ah oo dagaalka in lasoo xaadar lagu mutaysta inkasta oo ka yaryahay sahmigii qofka dimniga ah marka radki loo samaynaya asaga shuruud gaara lagu xidhaya laba shardi baa loo xidhaya shardiga koobaad horta inuusan wax ujro ah qaadanaya haddii uu dagaalka kusoo xaadaro ujro oo marka horeba dee laga maarin waayo oo la dhaho dagaalka nagala qayb qaado maadaama aad khibrad dagaal leedahay oo taatikada dagaalkaad ku dheerayso waxoogaana waa lagu tuuri doonaa ujro ah ujro lagula heshiiya markaa radkima yeelanayo waa inuu bilaa ujro kusoo xaadiraa gaalkaa dembiga ah shardiga labaad imaamkuna waa inuu ufasaxaa oo idanka imaamka inuu kusoo xaadira haduusan imaamka ufasaxin waxaa weeye waxba yeelan maayo imaamku waa madaxweynihii muslimiinta ama hogaamiyihii muslimiinta wuxuu ihi walcabdu adoonkii wasabiyu ilmihii yaraa walmarata haweeney wadimiyu dimigii idaa xadaruu hadday soo xaadiraan waaqacdii ama dagaalkii falahum waxaa u sugnaaday radku xoogaa bakhshiisha ama siismo yar baa u sugnaatay wahuwa radki haddaan kuu tilmaamo duuna sahmi wax sahmi ka yar weeye qori wax ka yar weeye qori uu qaadanayay qofkii mujaahidka ee dhammaystir ah ee kaamilka ahaa yjtahid wuu ku dadaali doonaa alimaam imaamku fii qadrihi qadarka radkigaas intuu dhannaan doono imaamku wuu ku dadaali doonaa ra'yigiisa ayaa loogu laaban doonaa maxaa yeele wax xad ah oo sharciga kaga sugnaatay ma jirto marka qofkan loo radkinayo ee radkiga loo samaynayo waxtarkiisa ayaa walba lagu salayn doonaa hadduu dagaalamay iyo hadduusan dagaalamin ayaa lagu salayn doonaa qofkii dagaalkiisu ka badnaa ka kale ayaa lagu salayn doona ilma yarood hadduu yahay dagaalyahana ah, oo ragga weynba ka dagaal badan de waxaa laga yaabaaba inuu imaamku u dhoweeyo sahmi uu siinayo ragga waxaa weeye qaangaadhka ah waaya haweeneyda daweynaysa dhaawaca muslimiinta kuwa oomanna waraabinaysa iyadna waxaa weeye waxaasa la siin doonaa radkigaasa la siin doonaa wamaxaluhu maxalkiisuna waxa wey alahmaas اlarbacati afartii khumus weye fi adhari sida muctamadka ah qultu waxaan idhi inamaa yurdaku waxaa loo qariiri doonaa ama wax yar la siin doonaa lidimiyin dimigii idaa xadara haddii uu dagaalka ka qayb qaato oo uu soo xaadiro bilaa ujratin iyadoo wax ujraa aysan u sugnaanin wa biidni اlimam imamka idankiisana uu kusoo xaadiro cala صaxiixi muctamad haddaan qabanno wallahu tacala aclam sal اllah wslm calى nabiyina mxamed